xagee bilowdaa bilowgii waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meelwaliba aad joogtaan waa axad taarikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha koowaad ee sanadka cusub labadakunafarlabaatanka dhegeystayaal waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena qodobo ay ka mid yihiin kulanka ugu xiisaha badan ee jira waa horyaalka wadanka eh, england f a kaabka ayaan la ciyaari doonaa waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan arsenal ee garoonkooda ay ku qaabili doonto kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleeto talyaaniga kulamo xiiso badan ayaa jira kooxda kubadda cagta ac milan ayaa ciyaari doonta waxayna la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta embeli halka sidoo kaleetana isha lagu hayo kulanka u dhexeeya kooxda kubadda cagta yuventus iyo weliba kooxda kubadda cagta salernatana haddaba kulanka yuve waxay doonaysaa inay guul gaaraan kadibna ay rajeyaan inay ka daba tagaan kooxda kubadda cagta inter milan inter milan guul ayay gaareen waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta heles verona sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa xalay u dhexeeyey kooxda kubadda cagta real madrid oo ay ku garaacday kooxda kubadda cagta aradina ciiryahanka daadayar ee lagu naanayso miisiga cusub ayaa u saftay ama safashadiisii ugu horeysay uu sameeyey ardagolar weeyaan sidoo kale tan saaxiibada waxaynu eegi doonaa efekaabka kooxda kubadda cagta chelsea iyaguna guulayay gaareen afar gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee breston north ed sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta mancity iyaguna ay wada ciyaari doonaan suuqa kaliibsiga ayaana ka marnay dhegeystayaal sidoo kaleeto tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir kulankii maanta la filayay ee galmudug iyo banaadirna kulanka waa uu baaqday laakiin maalinta berita ah ayaa la ciyaari doonaa qodobadaas iyo qodobo kaleet aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeennii ciyaaraha idaacadda kulmi magaalada muqdisho waaga dhegeystayaal haddiianu ku bilaabana barnaamijkeeni ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho tartanka maamul goboleedyada iyo weliba ah, gobolka banaadir waxaa u marayaa meel fiican iyadoona aynu ognahay sanadkan inay dabcan kooxyihii dhammaan ay aad iy aad u khatar badan yihiin sida maamulka galmudug iyo weliba ah, maamulka hirshabeelle min afar dhibcood ay leeyihiin sidoo kaleetana markaynu eegno Eh, saddex dhibcood waxaa leh xulka maamulka gobolka banaadir sidoo kaleetana xulka koonfur galbeed soomaaliya halka sidoo kaleetana eh, wax dhibco uusan lahayn xulka ugu badan taariikhda ama eh, koobkan markaynu eegno jubbaland ayaa ah kooxda ugu badan haysata marka labadii kulan ugu dambeysana waa la garaacay oo koonfur galbeed soomaaliya weliba maamulka galmudug marka kulamada soo socdana waxay noqon doonaan kulamo xiise badan maanta ayuu qorshuhu ahaa in la ciyaaro kulankii galmudug iyo weliba gobolka banaadir u dhexeeyey waa kulan la wada sugayey waana kulan markii la eego sida fiinaal camala markii ugu dambeysay labadan kooxood ee kulmaan waxay ahayd fiinaalkii markii ugu dambeysay oo ay tartanka xulka gobolka banaadir ay goolkulaada kaga qaaday gobolka maamulka galmudug maanta ayuu qorshuhu ahaa laakiin markaynu eegno war ka soo baxay shir ay yeesheen oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hogaanka sare ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo weliba laamaha ammaanka oo shirkoodii magaalada muqdisho ay ku yeesheen waxaa dib loogu dhigay kadib ciyaartii ee maanta qorsho u ahaa in la ciyaaro marka maalinta berita oo isniin taarikhdu ay ku beegantahay sideedda bisha koowaad sanadka labada kun afar ayaa laga dhigay marka waxaa laleeyahay waxaa laga shaqeyn doonaa in la furo irida dambe ee garoonka ku aadan wadada baar ayaan ee dhanka degmada yaqshid ee magaalada muqdisho marka laba irid marka hore hal irid ayaa laga soo geli jiray marka hadda waxaa ley maadaama taageerayaashii ay farbateen marka waxaa leeyahay laba irid ayaa loo sameynayaa oo maanta ayaa la furayaa kadibna si taageerayaasha loo xakameeyo markaa go-aankan ayaa la qaatay kadib markii ay isla qiimeeyeen xiisaha tartankan uu leeyahay iyo weliba sida taageerayaasha ay u badan yihiin ayna muhiim tahay in la heli karo meel ka baxsan albaabka hore oo ay inta badan waxaweyaan ciyaartooyda ama taageerayaasha inta badan ay soo buuxdhaafiyeen tartanka dowlad goboleedyada ee weliba gobolka banaadir oo markii horeysaba lagu qabanay garoonka muqdisho stadium ayaa waxaa leeyahay waxaa soo xaadira taageerayaal badan marka kulan walbo in ka badan soddon kun oo taageerayaal ayaa soo xaadira marka taa oo ka dhigan in taageerayaashii ugu badnaa ee markaynu eegno kulamada ay ka qeyb galaan weliba kulamada markii la gaaro samafinaalka ayay ka xisi badan tahay oo taageerayaasha waxaa laga yaabaa lixdan kun ka badan inay markaa yimaadaan garoonka towlada ciyaaraha lagunaaneyso ee muqdisho stadium marka waynu arki doonaa maalinta britaha kulan xiise badan laakiin markaynu eegno weli tabashay ay qabaan ciyaartooyda gobolka banaadir marka markii ugu dambeysana war qoraale ay soo saareen waxay ku sheegeen in kulanka galmudug aysan ciyaari doonin gobolka banaadir laakiin waxaa laleeyahay kulamo xiise badan ayaa socda oo laleeyahay gobolka banaadir waa la xalin doonaa arinta ama tabashada ay qabaan laakiin weli waxay leeyihiin gobolka banaadir ma doonino in saddex dhibcood la jaro lana siiyo xulka maamulka hirshabelle marka hirshabelle afar dhibcood ay leeyihiin galmudugna afar dhibcood marka banaadir saddex dhibcood jubbaland wax dhibco ah ma lahan sidoo kaleetna koonfur galbeed soomaliya marka sanadkan waxa weeyaan waa sanad ay aadaad u xiiso badyihiin maamul goboleedyada ama xulka ciyaartooyda maamul goboleedyada markaynu arki doonaa sanadkan cidda ku guuleysan doonta waa sanad aan la saadaalin karin marka wayaanu arki doonaa kulamo xiiso badan ayaynu daawan doonaa ama aynu arki doonaa sida kulanka udhexeeya galmudug iyo weliba gobolka banaadir waxaynu arki doonaa xulka hirshabeelle iyo weliba xulka eh, dabcan ciyaari doona koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba jubbaland ay isku dhiman yihiin mar badan ayaa dhiman waxaa dhiman kulan weyn oo markaasi dabcan ama kulamo xiiso badan marka dhammaan kulamada soo socda waxay noqon doonaan kulamo markaasi dabcan kalilaaba eh, ciyaaraha dunidana markaynu eegnana dhegeystayaal horyaalka wadanka talyaaniga sanadkan waxaa ishayaa kooxda kubadda cagta yuventus sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta inter milan waa labada kooxood ee doonaya sanadkan inay ku dagaalamaan marka ac milan iyagu waxay ku jiraan kaalinta saddexaad laakiin soddon iyo lix leeyihiin taa oo ka dhigan in inter milan oo hogaanka horyaalka talyaaniga ee gacanta ku hayso afartan iyo marka inkastoo kulan uu baaqi yahay kooxda kubadda cagta ac milan laakiin waanu arki doonaa sanadkan waxaa laleeyahay labada kooxood ee inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus ayaa ku tartami doona horyaalka wadanka talyaaniga waxayna doonayaa midkooda inuu ku guuleysto iskudeetaha talyaaniga haddaba kulankii inter milan ay guul ka gaareen kooxda kubadda cagta heles verona waxay ka dhigan tahay ninka lagu magacaabo lowtaro martines oo ah mid ka mid a ah ciyaaryahaanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta inter milan ayaa dhaliyay goolkiisii lixi tobanaad ee sereeda isagoo toddobiiyo toban kulan u ciyaaray dhammaan eh, horyaalka marka lix toban gool ayuu siiyay xil ciyaareedkana dhammaan tartamadoodina wuxuu dhaliyay sideed toban gool lix toban gool oo talyaaniga horyaalka ah laba gool oo champions league ah marka ciyaaryahankan lowtaro martinez waa ciyaaryahaan aad eed u khatar badan xil ciyaareedkan sideed toban gool ayuu sii maraya halka xil ciyaareedkii horena konton iyo todoba kulan ay ku qaadatay sideed iyo gool inuu dhaliyo toban goolna uu caawiyo marka markaynu eegno kulanka lowtaro ayaa bilaabay maqtirian goolkaasi ka caawiyay gool koowaad kadibna ninka lagu magacaabo thomas henry oo u ciyaara kooxda kubadda cagta helis faron ayaa toddobaatan daqiiqo badbadeeyey ugu dambeyntii wiilka daadayar oo aad loo hadalhayo oo u ciyaara kooxda kubadda cagta inter milan waana ninka lagu magacaabo david feretesi marka ciyaaryahankan inaba caadi maha siddeetan iyo saddex daqiiqo ayaa bedel lagu keenay sagaashan saddex daqiiqana goolka guusha ayuu dhaliyay david faratesi marka inkastoo goolkulaad ay iska khasaariyeen eh, kooxda kubadda cagta helsfarona ciyaarta markay maraysay sagaashan daqiiqo balaas lagu daray daqiiqadaha dheeriga haddii goolkaasi uu dhalin lahaa ninka magacaabo thomas henry waxay noqon lahayd kulanka inuu barbaro uu ku dhammaado inter milan iyo weliba helsfarona laakiin guushaasi waxaa siiyey inter milan ciyaaryahaanka daadayar lagu magacaabo david faratesi haddaba wacyiyaankan wacyiyahan daayara afar labaatan sana jiraa wuxuu dhashay eh, labaiy labaatankii setembar kun sagaal magaalada roma ayuu ku dhashay marka ciyaaryahaankan sasuul iskale laakiin inter milan wuxuu u joogaa eh, qaab loon ah ama qaab amaaha ah. marka inter milan waxaa xil ciyaareedkan ay tahay kooxda ama mid ka mid a ah kooxaha ugu difaaca fiican dhammaan kooxaha yurub markaynu eegno inter milan sagaal kulan oo ay ciyaareen keliya sagaal gool ayaa laga dheliy taasoo ka dhigan xataa kulamada garoonkooda ku ciyaarayaan eh, joseba meza ama garoonkooda sansiro stadium xil ciyaareedkan markii ay ku ciyaareen toban kulan keliya lix kulan ayaa laga dheliyay xataa kulamada banaanka ah xil ciyaareedkan sagaal kulan oo ay ciyaareen saddex gool keliya ayaa laga dheliy marka kooxda eh, uu macalinku ka yahay ninka lagu magacaabo simeoni zagi sanadkan waxaa laleeyahay boqolkiiba sagaashan iyaga ayaa oo cadcad oo ku guuleysan karaya iskudeetaha talyaaniga dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta yuventus ayaa ciyaari doontaa marka waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta selantana kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta intermilan inay guul gaartay marka kooxda kubadda cagta yuventus sanadkan iyaguna waa kooxda labaad ee ugu khatarta badan ee xil ciyaareedkan horyaalka wadanka talyaaniga markaynu arki doona haddii ay guul gaari doonto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo yuventus yuventus afartii sano ugu dambeysay inta badan ama saddexdii sano ugu dambeysay horyaalka waa laga qaaday mar ac milan ayaa ka qaaday marna waxaa ka qaaday kooxda kubadda cagta napoli marna inter milan marka sanadkan waa sanadkoodii afaraad oo ay dabcan ay koob la-aan yihiin marka waynu arki doonaa haddii sanadkan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo yuve ay koob la-aan noqon doonto laakiin sanadkan waa sanad wax badan ay doonayaan inay qabsadaan marka waynu arki doonaa dhanka kaletana markii aynu eegnana kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool ayaa wada ciyaari doona caawa kulan xiiso badan ayay wada ciyaari doonaan waana koobka f a ama f a kabka lagu magacaabo haddaba kooxda kubadda cagta arsenal kulanka muhiim ayuu u yahay taariikhda markaynu eegno f a kabka kooxda kubadda cagta arsenal waa kooxda ugu badan ee reebtay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool marka laga reebo kooxda kubadda cagta manchester united kooxda kubadda cagta manchester united toban jeer ayay reebtay liverpool markay wada ciyaarayaan f a cabka marka kooxda labaadna waa kooxda kubadda cagta arsenal sidoo kaleetana arsenal afartii kulin ugu dambeysay f a cabka ay wada ciyaareen ama dhammaan tartamadooydii kooxda kubadda cagta liverpool garoonka emarat stadium ay ku ciyaarayeen waxaa leeyahay laba gool ka badan ayaa laga dhalinayay taasoo ka dhigan in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal garoonkooda markay ku ciyaarayaan ama ay soo dhaweynayaan inta badan goolal badan laga dhaliyo marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta arsenal kulankaa ay guul gaari doonto laakiin michael artet ayaa ka hadlay wuxuu leeyahay waa kulan muhiima afa kaabka waa mid ka mid a ah koobabka ugu waaweyn markaynu eegno gudaha wadanka england door weyn ayaynu siin doonaa wax badan aynu rajeyn doonaa ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo michael arteta sidoo kaleeto yordan colob waxa uu ka hadlay kulanka inuu ciyaarsiin doono ciyaaryahanada bida ah ama ciyaaryahanada markaynu eegno kaydleyda ah inuu ciyaarsiin doono in kale wuxuu leeyahay waa kulan muhiim ah marka eh, markaynu eegno markaad doonaysa inaad sadexlii kooba ah ku guuleysto efekaabka ayaa kamid ah marka yordan colob wuxuu leeyahay kulanka kulan muhiim ayuu noqon doonaa caawana markay wada ciyaari doonaan arsenal iyo liverpool waa eh, markaynu eegna hal saac habeenimo qadar soddon daqiiqa ama toddobada fiidnimo caawa qadar soddon daqiiqa marka markay ugu dambeysana arsenal garoonkooda ay ku qaabisho kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool waxay ahayd sagaalkii oktoobar labada kun labaiy labaatanka markaasina saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee liverpool ninka lagu magacaabo martinaya goolka waad ku bilaabay odigaad ayaa ka caawiyey darwins ayaa barbareeyey ayaa caawiyey kadib ukaya saaka ayaa labeeyey ninka lagu magacaabo martinel ayaa ka caawiyey kadibna bobi farmino ugu dambeetna bukaya saaka ayaa gool kula dhaliyay marka kulan muhiima ah aynu caawa daawan doona haduu ilaahna marka wareega eh, afaraad cidda usoo gudbi doonta kooxda kubadda cagta arsenal taariikhda markaynu eegno waa kooxda ugu badan koobkan hantisay ama gacanta ku dhigtay marka efe kaabka haddii aada ogtahay in real madrid ay tahay kooxda ugu badan champions league haysata arsenal waxaa champions league ah efe kaabka marka taariikhda markaynu eegno waxay ku guuleystay tiro gaaraya ilaa afariy jeer markii ugu horeysay ay ku guuleystaan tartankan waxa uu ahaa kun sagaal markaasina waxay ka qaadeen kooxdii la oran jiray ee eh, honder waa lagu magacaabo honder sheffield town marka waxay ahayd lix labaatankii abriil kun sagaal boqol iyo soddonkii markii labaadna ay koobkan ku guuleystaan waxay ahayd kun sagaal boqol soddon iyo lixdii marka waa sababta arsenal koobkan uu yahay koob ay jecel yihiin waxay ahayd shan labaatanki abriil kun sagaal markoodii labaadii ay ku guuleysteen sidoo kaleetana markaynu eegno markoodii saddexaadna ay koobkan ku guuleystaan waxa uu ahaa kun sagaal boqol iyo weliba kontonkii waana sagaal labaatanki abril kun sagaal boqol kontonkii markaasina liverpool ay ka qaadeen koobkan laba gooli waxba marka sidoo kaleetna markoodii afaraad waxa uu ahaa kulan ay wada ciyaareen liverpool kun sagaal boqol toddobaatan kowdii laba jeer ay ka qaadeen koobkan markaynu eegno toddobaatan kowdii marka sideedii may kun sagaal boqol toddobaatan kowdii laba gooli hal lagu qaaday kooxda liverpool koobkan efa kaabka markoodii shanaadna koox kubadda cagtay manchester united ayay ka qaadeen waxay ahayd labayo ah, tobankii may kun sagaal boqol gool iyo labo gool ayaa lagu garaacay markoodii lixaadna wuxuu ahaa kun iyo sagaashan iyo markaasina waxay ku garaaceen naadiga lagu magacaabo sheffield wednesday laba gool iyo hal marka markoodii toddobaad waxa uu ahaa kun sagaal markoodii sideedaad kun sagaal boqol sagaashan sideedii ay ku guuleysteen labada kun ay ku guuleysteen labada kun ay ku guuleysteen labada kun ay ku guuleysteen shan iyo ay ku guuleysteen labaiyo tobankii toddobiyo tobankii aaniraad ay ku guuleysteen waxaana ugu dambeysay labada kun markaasina waxay ka qaadeen naadiga chelsea laba gool iyo hal bolosij ayaa gool kuwaad bilaabay kadibna obomeyaan ayaa laba gool ka dheliyay markaa eh, chelsea Eh, markii ugu dambeysay arsenal ay ka qaado efe kaabka xilligaasi arsenal eh, michael artet ayaa watay waana sanadkiisii ugu horeeyey xilligaasi ciyaaryahanada jooga eh, marka markaynu agno ma joogo ciyaaryahaan xilligaasi u ciyaaraya arsenal haddana jooga marka xilligaasoo kale weerarka waa weerarka waxauu ciyaaraya lagazeda abomian iyo weliba nicholas bebe shaka oo hadda balivercusin aaday dani sibayos oo markaasi hadda real madrid ku dambeeya ninka lagu magacaabo metland waa ciyaaryahankaas oo hadda markaa southampton ku dambeeya tiney oo real sociedad ku dambeeya davilus oo dhanka brazil ku dambeeya rob holdin marka oo isagu hadda crystal palace jooga oo si toos ah ayuu soo biray rob holdin ee naadiga crystal palace marka sidoo kaleeto hector bellerin oo isagana hadda dhanka weliba real betis ku dambeeya marka sidoo kaleeto emiliano martinez oo ah hadda golhayaha kooxda kubadda cagta aston villa marka waxaad arkaysaa dhammaan ciyaaryahanadaasi hadda joogin marka waynu arki doonaa kulan weyn aynu arki doonaa ama kulan weyn arsenal shantii kun ugu dambeysay dhammaan tartamadooda keliya hal kulan ay badiyeen waana kulankii brighton laba gooli waxba eh, laba kulan barbaray ay galeen eh, laba kulanna waa la garaacay labada kun ugu dambeysana arsenal waa la garaacay marka breshar ayaa saaran mar laba gooli waxba westham ayaa ku garaacday marna waxaa ku garaacday laba gooli hal eh, naadiga lagu magacaabo fulham marka halka liverpool iyaguna waxaa weyaan shantii kun ugu dambeysay saddex kulan ay badiyeen laba kulanna barbaray galeen marka labadan kooxood waa laba kooxood markaasi dabcan ishaya waynu arki doonaa cidda guul gaari doonta arsenal waxay doonaysa inay ka faa'idaystaan maadaama mow saalax wuu ka maqan yahay uuna aaday koobka qaramada qaarada africa marka waynu arki doonaa haddii kooxda ganars ay guul ka gaari doonto kooxda kubadda liverpool caawa garoonkooda ee lagu magacaabo imarat stadium ay kusoo dhaweyn doonaan yordan colob iyo michael artet ayaana is wajahaya dhan kalena dhegeystayaal haddii aanu egnana kooxda kubadda cagta mancity iyaguna way ciyaari doonaan marka eh, waxaa leeyahy koxda kubadda cagta mancity ama galabka markay la ciyaari doonaan ama ciyaari doonaan eh, rodri ka dhaawacan eh, rodri waxaa leeyahay hoogiisi ayaa ku weeriyooday gudaha wadanka sbain marka sidaasi fasax ayuu qaatay ninka rodri waxaana ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta mancity naadiga championshipka ka ciyaarta waana naadiga lagu magacaabo naadiga lagu magacaabo hoder shefilton marka marki doona haddii macity ay dabcan kooxdan taakay u dhigi doonto marka laakiin macity waxaa la saadaalinaya kulanka ugu yaraan afar gool iyo shan gool ay ku garaaci karayaan markii ugu dambeysana labadan kooxood wada ciyaaraan waxay laba kun markaasina brmer leaga kooxda lagu garaacay naadiga lagu magacaabo hoder shefilton marka Eh, markaasina ciidaanka danilo raximi salin iyo loresani ayaana goolashaasi ka kala dhaliyay marka waa labada kun sagaaliyo tobankii sidoo markii ugu dambeysana garoonkooda ku qaabasho waxay ahayd kooxdan sagaaliyo tobankii agost labada kun markaasina lix gool ayay ku garaaceen kooxdan aguero ayaa gool kuwaad bilaabay kadib gabriel jesus kadib aguero markale david silva aguero iyo ongool iska dhaliyeen markii ugu dambeysay ay kooxdan ay macity garoonkooda ay ku qaabisho haddaba macity shantii kun ugu dambeysay ay ciyaareen waxay garaaceen kooxda sheffield united laba gool waxba everton ayay saddex gool ku garaaceen waxay afar ku garaaceen kooxda kubadda cagta valmense marka waxay garaaceen kooxda urawa saddex gooli waxba waxay labaiyo labo la galeen kooxda crystal palace marka macity labadii kun ugu dambeysay ama shantii kun ugu dambeysay waa wadaambitin waxaynu arki doonaa haddii kooxda mancity markaa dabcan ay guulahaysii wadan doonto laakiin kooxdan yar ay la ciyaari doontaa inta badan waa la saadaalinaya inay guul ka gaari karayaan kooxda jambeshipka eh, ka ciyaarta halka xaleyna ay wacdareysay kooxda kubadda cagta eh, the blues chelsea ayaa guul weyn ka gaartay kooxda eh, dabcan serebida ka ciyaarta marka shan gool ilaa afar gool ay ku garaaceen marka waxaynu arki doonaa chelsea kulmo soo socday badin doonaan briston north end ayayna garaaceen afar gooli waxba baruqow ayaa bilaabay gool inaba aanan caadi ahayn maalo gusto ayaa soo xambaaray gool madaxa marka waa gool inaba aanan caadi ahayn marka tiago silva ayaa goolka laba dhaliyey ninka col belmer soo qaaday koorne kadibna tiago silva goolkii umasiti ka dhalin jiray ama goolkii umasiti xilli ciyaareedka ka dhaliy camal ka dhaliyay marka sidoo kale sterlin ayaa goolka kale dhaliyey Eh, waana gool inaba aan caadi ahayn bulsoon aada u qurux badnaa kadibna enzo fernandes raximi sarlin ayaa ka caawiya haddaba raximi sarlin xil ciyaareedka markaad eegto eh, wuxuu siiyey kooxda chelsea todoba gool afar kale oo caawina waa uu siiyey todoba gool oo dhalina afar gool oo caawina sidoo kale col belmer ayaa weli sii waxdareynaya col belmer waa ciyaaryahaan inaba aanan caadi ahayn xil ciyaareedkan waa ciyaaryahaan eh, aad waa ciyaaryahaan aad u waxdareynaya keliya waxaa ka wanaagsan ayaa leeyahay ninkan eh, lagu magacaabo eh, jodi bellingham xil ciyaareedkan eh, kooxda kubadda cagta chelsea wuxuu ciyaaray labaatan kulan wuxuu dhaliyay sideed gool todoba goolna wuu siiyey marka ciyaaryahaankan nabacaadi maaha marka ciyaaryahaan aadaed u khatar badan xil ciyaareedkan waa ciyaaryahaanka ugu caawinta badan chelsea waana ciyaaryahaanka ugu dhalinta badan chelsea labada dhinacba haddii caawin la yidhaahdo waa col belmer haddii dhalin la yidhaahdana waa ninkan uu magacaabo col belmer col belmer marka inaba caadi maaha haddaba murushi bujentino oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea waxa uu ka hadlay sababta uu dabcan u ciyaarsiin waayey ninka lagu magacaabo christopher inconco wuxuu shaaca qaaday wuxuu leeyahay xaalad yar ayaa haysata wuu iska yar xanuunsanayaa wuxuu leeyahay tababarka ayaa ku dhaawacmay laakiin dhaawaciisa ma uu leeyahay inuu noqdo mid markaasi dabcan aada u khatar badan wuxuu leeyahay waxaa rajeyn doonaa haddii kulanka soo socda mid lasbara oo aynuula ciyaari doono wareega eh, samafinaalka ee karwakaabka waynu arki doonaa haddii kale marka jelsia wiran waxaa leeyahay intaysan liverpool la ciyaarin waxay ciyaari doontaa saddex kulan mid lasbara ayay la ciyaari doontaa eh, todobaadkan dhexdiisa eh, kadibna fulham ay la ciyaari doontaa maalinta sabtida ah. kadibna mid lasbara ayay garoonkooda ku kadibna waxay la ciyaari doontaa koox kubadda cagta liverpool markii la gaaro kow iyo soddonka january marka liverpool iyo chelsena waa laba kooxood oo shantii sana ugu dambeysay lagu caajisayay kulamadooda in la daawado sababtee tahay kooxda kubadda cagta liverpool iyo chelsea lixdii kun ugu dambeysay waxaa leeyahay wada barbaro ayay ku heshiinayeen ama toddobadii kun ugu dambeysaba marka waynu arki doonaa waayadan chelsea iyo liverpool waa laba kooxood inta badan barbaro ku heshiiya inkastoo chelsea laga qaaday laba koob marka mar laga qaaday f kaabka waxay ahayd afar iyo tobankii may labada kun labaiyo labaatanka markaasi f kaabka ay ku guuleysatay kooxda kubadda liverpool marna waxaa laga qaaday koobka liikaabka markaasina waxay ahayd oo laga qaaday koobkan labaatan iyo todobadii februaayo labada kun labaiyo labaatanka sanadkan mar kale la saadaalinaya in finaal isugu imaan karaan haddii liverpool ay garaacdo fulham isma finaalka haddii kadibna chelsea ay garaacdo madlasbara labada kooxoodba ayaa isugu imaan doonaa markabanu arki doonaa laakiin labadii finaal ugu dambeysay chelsea ayaa laga qaaday oo liverpool ayaa ku guuleysanaysa aga dhegeystayaal weli waxaa degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddaynu egno markaana eh, wararka ugu waaweyn ee eh, dhanka iyo weliba suuqa kala iibsigana eh, haddaynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa weli la saadaalinaya inay kaysan doonaan weriyahaan oo markaasi garaan xilli ciyaareedkii dhalin karaya labaatan gool ilaa ay soddon gool waana xiryaanka lagu magacaabo evantoney haddaba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ayaa doorka koowaada siin doonaa waxaana la aaminsan yahay xilli ciyaareedkan in kooxda kubadda cagta arsenal weryahaan ay soo qaadan karayaan haddaba markaynu eegno ciiryaankii hore kooxda kubadda cagta arsenal ninka lagu magacaabo ozil ayaa waxa uu ka hadlay hadii arsenal ay soo qaataan ciiryaanka lagu magacaabo victor osemen oo u ciyaara kooxda kubadda cagta napoli haddaba wuxuu leeyahay eh, ciiryaankan ozil waa osemhen waa ciiryahaan aadaad u khatar badan waxaan aaminsanahay waxa uu la mid yahay sida halan oo kale sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in haddii koox kubadda cagta arsenaal ay soo qaadato in ciyaaryahankan ay ku faa doonaan sidoo kaleet wuxuu leeyahay xil ciyaareedkan ee kooxda kubada cagta arsenal meel fiican ay ka gaari karayaan markaynu eegno sidoo kaleetana horyaalka brmeliga wuxuu leeyahay waa sanad ay ku dagaalamayaan arsenal mancity liverpool sanadka marka sanad qurux badan ay u ahaan doonta arsenal ayuu leeyahay laakiin waa inuu waryahaan ay soo qaataan arsenal waxay u furan ama waxa u furan soo qaataan weeryahaanka eventoni maadaama factor osemhen aan la heli karin oo lacag uu khatar badan ama lacag boqol milyan uu ku fadhiyo wax ka badan marka waxaa leeyahay arsenal muhiimad gaar ayay siin doontaa weeryahaan marka aad iyo aad u khatar badan dhan kaleetan hadin ogn tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob ayaa sheegay in liverpool haysato eh, qalab ay ku ilowdo mow saalax ama ciyaaryahaan ay ku ilowdo mow saalax laakiin waxa uu qirtay in kooxdiisa u ciyaari doonto si ka duwan sidii hore maadaama uu saalax uu aaday dhanka ay weliba koobka qaramada qaarada afrika saalax oo jira qaab ciyaareed cajiiba ah, xilli ciyaareedkan ayaa ka tagay kooxdiisa si uu uga qayb galo koobka qaramada qaarada afrika ee uu dhowaan dabcan wadankiisa masar uu mateli doono saalax ayaa dhaliyay sideed gool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxdiisa ka caawiyey inay ku jirto kaalinta koowaad ee kala sareynta horyaalka barmaliga wuxuu leeyahay haatan waa in aan la macaamilno maqnaanshaha saalax ayuu yidhi yurden wuxuu leeyahy waxa aan hubaa inaan heli doono wado aan ku buuxin doono booskiisa laakiin waa in aan kusoo bandhignaa garoonka dhexdiisa ayuu leeyahay waxaan u malaynayaa in eh, ciidaanka lagu magacaabo hervy eh, eliot uu shaqo fiican uu ka qaban karayo booska saalax marka wuxuu leeyahay eliot ayaan ciyaarsiin doonaa booska saalax wax badan ayaana rajeenayaa in ciyaaryahaankan booskiisa uu buuxiyo inkastaba booska saalaxa loo buuxin karin laakiin waxaa la aaminsan yahay mow saalax inuu yahay ciyaaryahaan aadaad u khatar badan dhanka kaleetana markaynu eegnana ciyaaryahaanka lagu magacaabo michel orise ayaa laleeyahay waxuu ku beeri karayaa midkooda ama kooxda arsenal ama kooxda kubadda cagta ee ma united haddaba arsenal ayaa weli xiiseynaysa garabka crystal palace ninka lagu magacaabo olise iyadoo oo xidigan reer faransa ee uu doorbidayo inuu ku biiro arsenal halka uu ku biiri lahaa kooxda kubadda cagta united sida laga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo football transfer michael arteta ayaa taageero weyn u ah ciiryaanka lagu magacaabo olise kaas oo lala xiriirinayo ma united suuqaanayna ku guda jirna january inkastoo labaiyo labaatan sana jirkan uu qandaraas cusub u saxiixahay crystal balas laadakunadeylabaatanki waxaa jira heshiis lagu burburin karay heshiiskiisa waxaana laleeyahay toddobaatan milyan ayaa ciyaaryahaankan heshiiskiisa lagu burburin karaya sida laga soo xigtay wargeyska lagu magacaabo football transfer xidiga olise ayaana diyaar u ah inuu iska diido kooxda kubadda cagta munited siduu ugu biiro kooxda arsenal marka hore chelsea ayaa doondoonaysa ciiryaanka mechelolisi xil ciyaareedkan laakiin waxay soo qaateen col balmer col balmerna waa ciyaaryahaan aad u khatar badan xil ciyaareedkan sideed gool horyaalka bermeliga ayuu dhaliyey afar goolna waa wacaawiyey marka waana ciyaaryahaanka markii la eego labaad ee u fiican xil ciyaareedkan kuwa daadooda ee ka hooseysa kuwii labaatan sana jirada kaliya juudi billingham ayaa ka fiican ninka lagu magacaabo col belmer marka col belmer ayaa booskiisii marka hore chelsea waxay doonayeen olise inay soo qaataan olise isagoo xataa wuu jeclaan lahaa chelsea ku biiro laakiin booskaasi hadda waa xiran yahay ninka lagu magacaabo col belmer ayaana booskaasi hadda toos ula wareegay dhanka kale kaleetana haddii aynu eegnona wararka kale ee suuqa kaliibsiga markaynu eegno suuqan january waxaa jira ciyaaryahaano la qaadan karayo iyo weliba ciyaaryahaano lala heshin karayo markaynu eegno xidigii hore kooxda kubadda cagta ee liverpool ninka lagu magacaabo roberto farmino ayaa waxaa leeyahay waxaa eegi doonta ama waxaa fiirfiirin doonta kooxda kubadda cagta fulham wargeyska lagu magacaabo tak sport wuxuu leeyahay Eh, fulham ayaa doondooneysaa ciyaaryahaankan bobi farmino marka waxaa leeyahay waxaa macquul ah in kooxda kubadda cagta fulham ciyaaryahankan ay soo qaataan weliba ayaa halkaasi jooga marka saaxiibkiisi ayuu la midoobi karayaa dhan kaleetana markaynu ogaan kooxda kubadda cagta breford ayaa arsenal iyo weliba chelsea u sheegtay inay bixiyaan boqol milyan haddii ay doonayaan evan tony soo qaataan dhan kaleetana markaynu eegno kooxda kubadda cagta arsenal ayaa wadahadalo waxay la yeelatay xidiga qadka dhexe ee u ciyaara kooxda kubada cagta everton ninka lagu magacaabo amadu unana haddaba wargeeska layihahdo tim talk waxa uu leeyahay kooxda everton diyaarayay u tahay in amadu unana ay soo qaataan sababtay tahay waa ay fasaxaan si ay lacag fiican halkaasi ugu helaan ugu yaraan lixdan milyan iyo konton milyan ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal diyaar ayay u tahay haddaba amadu unanamay u baahan tahay kooxda kubadda cagta arsenal amadu unana waayidhahaan aad aad u khatar badan waxaa la aaminsan yahay diglan rice iyo weliba amadu unana haddii ay ciyaaraan qadkooda dhexe kooxda kubadda cagta arsenal inay dhamaystirmi doonto marka sidoo kaleetana eh, martin odigad oo saddexdaas ciyaaryahan ay ku ciyaari karaan sida madonana martin odigad iyo weliba dical ras halka weerarkana uu adeegsan doono eh, bukayo saka martinelli weliba gabriel jesus xataa maraqaar la ciyaarsiin doono weerarka beenaadka ah ee eh, ninka lagu magacaabo kay afartis dhanka kaleetana markaynu egno kooxda kubadda cagta bulshiyo doodmud ayaa dooq u haysata inay shan milyan oo si toos ah ay ula wareegto xidigooda hore jordan sancho marka football sadar wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta munited xataa diyaar ay watahay inay ciyaaryahankan ay fasaxaan doodmud ciyaaryahankan waxa uu u ahaa ciyaaryahan muhiima marka eh, toddobaatan milyan ayay kusoo qaateen kooxda kubadda cagta manchester united ciyaaryahankan jordan sancho dhan kaleetana markaynu eegno xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta chelsea gonar galgar ayaa diyaar u ah inuu sii joogo blues ama chelsea marka wargeyska miro wuxuu leeyahay chelsea diyaar ay u tahay in ciyaaryahankan ay sii haystaan haddaba murushi bujontin wuxuu ka hadlay eh, ciyaaryahankan muhiimadda uu leeyahay wuxuu leeyahay gonal galagare halkan ayuu ku faraxsan yahay wuuna jecel yahay inuu sii joogo wax badan ayuuna rajeynaya inuu halkan wax badan markaasi uu sameeyo marka dhanka letnama united ayaana heshiis cusub waxay ka siixanaysaa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda marka anton martial waxaa leeyahy anton martial waa macquul inuu sii joogo inkastoo relaya kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united diyaar ay u tahay in ciyaaryaankan ay iska fasaxaan dhanka kaleetana xidiga kooxda kubadda cagta b o g ayaa taageer weyn u ah kooxda liverpool marka waxaa laleeyahay haddii kooxda kubadda cagta real madrid ay ku dareysato in ciyaaryahaankan ay soo qaataan waxaa laleeyahay liverpool ayaa diyaar u ah xataa kooxda kubadda cagta chelsea waxay diyaar u tahay ciyaaryahankan mashaar waaliya usoo bandhigaan xilli ciyaareedka soo socdana ay soo qaataan dhan kaleetana kooxda kubadda cagta bayer munig ayaa dooneysaa saxiixa daafaca dhexe kooxda kubadda cagta ac milan ninka lagu magacaabo fikayo timori sky waxa uu warinayaa in timori uu diyaar u yahay xataa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta bayer munig dhan kaleetana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa iska diiday inay dib u hesho daafaca wada dhexe kooxda kubadda cagta ee mayunated hadduu ciyaara farayn marka real madrid ma dooneysa ciyaaryahankan inay mar kale ay la soo reegaan dan kaleetana kooxda kubadda cagta arsenal ayaa dooneysa saxiixa xidiga weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta bayer leverkusen waana ninka lagu magacaabo vector banofeke marka ciyaaryaankan waa ciyaaryahan khatar badan xilli ciyaareedkan oo ka wacdarinayo kooxda kubadda cagta bayer leverkusen halka bedri ayaa u sheegay kooxdiisa barcelona inay lasoo saxiixato xidiga weyn ee mansiti u ninka lagu magacaabo elin halan marka waxaa leeyahay roberto lwanduiski booskiisa keliya waxaa buuxin karo erin haalan ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo bedri oo ciyaara kooxda kubadda cagta barcelona dhanka kaleetana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa suuqa january dooneysa inay lasoo seexato xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta eh, manocone ciyaaryaanka lagu magacaabo waana xidig qad dhexe ka ciyaara oo dhanka iyo weliba budseliigaha ka ciyaara dhanka kaleetana milkiilaha cusub ee kooxda kubadda cagta munited ninka lagu magacaabo sir jem redclef ayaa wadahadallo la foortay garham botter si uu ugu bedelo tanhaag marka waxaa leeyahay tanhaag shaqada tababarnimada kooxda kubadda cagta united wuu ku tegi doonaa haddii toddobaadkan gudihiisa la garaaco marka waxaynu ognaha koox kubadda cagta manchester united xil ciyaareedkan sideed kulan horyaalka bermeleague ayaa la garaacay marka sanadkan manchester united xaalad xun ayay dareemaysaa marka waxaa leeyahy koxda kubadda cagta manchester united sidoo kaleeto waxay doonayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo kelvin philips oo ciyaara koxda kubadda cagta masity sidoo kaleetona markaynu ogno real madrid iyaguna difaac ayay doonayaan chelsena iyaguna waxay doonayaan difaac booska tiaga silva tiaga silva ayaa la saadaalinaya xil ciyaareedkan markii uu dhammaado in uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta chelsea gudahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada ee kusoo gabagabeyna